hareeya fii dilli carshi waxaanu leenahay xadiidkaa ku soo arooray ahan taawiilkeenna saciid ibnu mansuura ku wariyey fii dilli carshihi waxaana ku sugan yahay fatxulbaariga xasana wuu ka dhigay sheekh naasirna irwaaulkhaliilku xasan uga dhigaa marka wuu sugan yahay oo nabigaa sida yidhi weeye ee maahan taawiil iyo tafsiir inagu saarayna marka ilaahi weynaa toddoba nuucoo dadka ka mida wuu hareeyaa fii dillihi fii dilli carshihiyuu ku hareeyaa yowma maalin laa dilla wax har ah uusan mawjuud ahayn ilaa dilluhu ilaa dillu carshihi carshiga harkiisa maahane maalinka qiyaamaha oo maxsharka addoommada la yskugu keeno oo qorraxda la soo dhoweeyo hal miil la keeno oo dadku ay dhididaan oo qaar ka mida dhididku inta biyo noqdoo bato uu cagaha aan qawyada soo gaaro gabalna uu guntiga soo gaaro oo meesha sifraha amase sinaha uu soo gaaro gabalna uu biyuhu sidiisi u qarqiyo dhididku dhididkii ka baxay uu afka galo maalinkaas oo aad u khatarta badan oo meel la harsadoo kalena aysan jirin ayaa toddobada nuux oo dadka ka mida ilaahay carshiga harkiisa fadhiisiiyaa oo macnaha uu ku hareeyaa oo laydhaha meeshaas ka harsada oo dhibka dadku dareemayaba ayagu aysan dareemayn warna ka hayn oo macnaha aysan wax dhiba dareemayn yowma maalina ilaahay harayaa maalinkaasoo laa dilla waxar a uusan ahayn ilaa diluhu ilaa dilu carshi ilaahay carshigiisa harkiisa maahane alimaamu alcaadil kan ugu horeeya waa alimaamu alcaadil imaamka caadilka ah qofka muslimkaa ee ummad u taliya ee cadaalad u sameeya waa midka koobaad imaamka caadilka marka la yidhahda khaliifihii muslimiinta oo muslimiintao dhan xukuma ugu sareeya culummada muslimiintu waxay yidhahdeen waxaa soo gelaya dhammaan qof kasta oo ka taliya arrimaha muslimiinta wax ka mid ah meeshuu ka taliyana cadaalad ka sameeya arrimaha muslimiinta meel ka mid ah qofka tala ka qabta oo meeshaas uu ka taliyo cadaalad ka sameeya aa ah abaalmarintan soo gelaya taasna waxay tusayda cadaaladda qiimaha ilaahay agtiisa ka leedahay kan labaad wa shaabun waa qof shaabkaasoo nashaab barbaaray fii cibaadati rabbii rabbigiis cibaadadiisa ku barbaaray nuuca labaad waa qof kastoo dhallinyaraa oo ku barbaaray cibaadada rabbi isagio dhallinyara markuu qaangaalayba ilaahay cibaadadiisu ku barbaaray ma lexleexan dhallinyaronimada waxaa la ogsoon yahay shahwe raacidda iyo hawa raacidda ku badan inxiraafka ku badan asbaabo badanaa keenaya inay inxiraafaan ayagaa ugu badan ummadda waxa baadiyooba dhallinyaronimadaana keenayda qofka marka xaaladuu dhallinyaro ahaa iska ilaaliya hawe raacidda iyo shahwe raacidda oo ilaahay adeeca meel weynu ilaa ka joogaa ilaahayna wuxuu ku abaalmariyaa abaalmarin weyn maxaa yeelay waa dad ka baxay dadkii ku nuuc ahaa oo ilaahay ku xirnaaday afarka dhallinyarada macaasidu waa u fududda shahwaraacidu waa u fududda rabitaankooda inay raacaan iyo dooqooda aa kala horreeya inay ilaahay raacaan rabitaankiisa iyo amarkiisa isagaa ka badan markaasaa waxaa dhici karta qofka dhallinyaradaa inuu ku fidnoobo oo naar ku muto wax xataa wax yaroo adduunyaha ka soo geli wax yar oo adduunyaha ah, aysan ka soo gelin oo la fahmi karin haddana naar lagu gelayo oo kabaa'ir ah oo uu ka mid yahay isbaan ah, qofka muslimka maradiisu aan qawra inay ka hoos marto nabigu wuxuu naar a lagu nabi maxamed ayii sal la alay wasalm weliba ilaahay qofka noocaas uma dembi dhaafo yimada sal la alay slm ma u dembi dhaafo nin rag ah oo maradiis anqob hoos uga dhacday ilahay uma dembi dhaafo cadaab xanuun badan u diyaarsaday rab agsarka shabaabka balfiiriya labiskooda wax hadda adduunyo ka soo gela male wasaqun baa ka soo geli in dharku ka wasaqooba keliyaa ka soo geli laakiin waxa weeyaan rabitaankooda iyo gaaladay adkeen oo sida u labisata labadaasaa ku xambaaraya soo ma jeedin dooqoodaa ka daba dhacay ah, dhafoorraday xiiranayaan sida gaalada u xirato haddii la weydiiyo la yidhaahdo sidaan masaxanta ma saxnule waa luusan waa og wax hadda ka soo gelaya uu fahmi karaa ma jiro haddii la yidhaha xaad keenaydaa oo le waxaan keenaya qole la ii soo duciy iska luusanayo waa waa og soo ma jiro marka hadduu arko gaal oo buuma qaatoo jeemis yaroo gaaban qaatay oo waxa weeyaan ku dhegan isagoo subaxdii ku dhegan asho oo kumanaan dhallinyaraa jeemisyaal ku dhegan ood mooddo in lagu tolay ayaga see loo gelsha aflaab waa ogyihin inay xaaraanta baa tiraa warqaadkan waa maxay waxaad jirtaa wuxuu leeyahay waa wax musiiba ahoo aan ka fidnoobay bal shiikh soo ducee markaas markaa dhallinyaradu dalaalkay u badanta qofkii markaa dhallinyaradii asagoo dhallinyaraa ka duumay oo ka soocmay oo ilaahay addeecay ilaahay caaqiro waa ka soocaya dadka karaamo gaarubana karaamaynaya karaamo gaaruu karaamaynaya kan saddexaad afaani wa rajulun waa nin qalbigu qalbigiisa mucallaqun lagu xihay fi lmasaajid waa nin qalbigiisa masaajidda lagu xihay macnaha waxay tahay masaajidku jecel yahay hadduu xataa jasadkiisu ka baxsan yahay qalbigiisu waa ka fekera ma la gaaray salaadii subax ma la gaaray tii duhur ma la gaaray casirkii ma la gaaray maqribkii ma la gaaray ceshihii salaadihii ku xifdina masaajidku salaadihii ku xifdina marka xatii jasadkiisu xataa ka maqan yahay qalbigiisu masjidku ku ceeg ah, waa uu ka warwara waa og yahay qof muslim ah masjidku waa meeshu alla tacaadi marka waxay uga mid tahay daruuriga nolosha daruuriga uga mid masaajid qofkaasna ilaahay weynaa subxaana wa tacaala maalinkaas ayuu ilaahay carshiga hariyaa kan afraad wa rajulaani waa laba qof labada qofood taxaabba isjeclaadeen fillaahi ilaahay dartiisa ku jeclaadeen qofkaan qofkan waa jeceli dhaqaale adduun iyo dan adduun iyo qabiil iyo isku koox maahan wuxuu ku jecel yahay qofkaanu allu ku xidhay kanla allu ku xidhay qofkaanu qofka wuxuu ku jeclaaday waa qof ilaahay caabudo ilahay bis dan adduunuu kama soo baxo intaasuu ku jecel yahay saasay labadooda isku jeclaadeen ijtamacaa way ku kulmeen calayhi cala alxubbi fillaah ilaahay dartiisa in laisku jeclaado waa kulmeenta maahan labadoodaa wada jooga meel maahan labadooda meel wada jooga waxaa loola jeedaa kanuna ilaahay buu ku xihan yahow kaas wuxuu ku jecel yahay ilaah ku xirnaashada kan kalena ilaah ku xirnaashadu kan ku jecel ee jasadkoodu meel ama ama waa wada jooga waa ismid jasadkama wax laga hadla qalbigooda ayaa sidaa ku midaysan ama ha wada joogin ama kala maqnaadeen ijtamaca waa kulmeen calayhi cala alxubbi fi illaah ilaahay dartiisa laysku jeclaaday ku kulmeen watafaraqa waana ku kala tageen calayhi cala alxubbi fi illaah ilaahay dartiisa waa ku kala tageen waa maxay ma soo dhex gelin wax isnacsiiya ee waa ku kala dhinteen waa ayagoysan soo dhex gelin inay isnacaan ay sidii ku dhinteen waa saas darteeda waa la ilaashadaa qofkaad ilaahay dartiis u jeceshahay inaan wax idinsoo kala dhex gelin oo aysan arrintaasu kaa gurin ilaa qofkooda meel inaad ka xidhiisataa isku daya adugu halkaad uga jirta ma'miin caadibaad haddaad kaas weyday dhallinyaronimadaadii saa tug haddaad tidhaahda dhacdhacaa jirayoo dibanba ka cayntay waa inaad un meel isku caynidaa toddobada meel waa inaad ka soo gashaa meel waa inaad ka xidhiisataa sooma jeedid ood laba ka ciliirsato ood saddex ka ciliirsataa ood isku daydaa dhowr sifo inaad ku soo gasho waa inaad iskuso isku daydaa marka labadii qofku ilaahay darti isku jecleen jacaylkaas waa inay ilaashadaan ilaa ay kaa dhintaan oo aan wax kale inta soo kala dhex galan aysan ismixin watafaraqa calayh wasaq warajulun nuuxa shanaad warajulun waa nin ninkaasoo dalabatu ay dalbatay imra'atun haweeney haweentoo daatu mansibin sharaf u saaxiib ah iyo wajanaalin qurux haweeney sharafku magac dheeh leh qurux leh ayaa dalbatootan iga sinayso fa qaala markaasuu uhi innii akhaafuullah allahan ka baqaya waa xaalad aan caadi ilaahay horstaagiisa inta dareemay naftiisa ka celiyey waa qofka janno alla u ballan qaaday wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa wey waa aayadda tay sheegay ah, aayadda midda sheegay wey qof waxa weyn hawadiisii xumaantii ay u suurtagelaydo naftuna ay rabto laakiin rabbi horstaagiisa xasuustay ee naftiisa ka celiyey ilaahi weynaa subxaana wa tacaala carshigu hariyaa carshiga ayuu rabbi haryaa midka lixaad warajulun waa qof tasadaqa sadaqaystay sadaqadaasoo aqfa u qariyey sadaqu la bax sadaqadu waa qariyey qofna isku tusi maaha ilaahay buu abaalmarin uga rabaa xataa laa taclama ilaa aysan ogaan shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu waxay baxaydoo yamiinuhu bidixdiisu xataa waxaa midig subaxayba midigtaa sadaqada lagula baxaa sideedana markaad mar kastaad wax dhiibaydo midiga lagu dhiibaa haddaad wax qaadaydana midiga lagu qaata sunnada nabigaa saasoo sala allah alay marka midigtu waxay baxaydo bidixda ma oga waxay yidhahdeen culummadu waxaa loola jeedaa wuxuu ku xeel dheeraada oo ku dadaalaa sadaqadiisa inaan dad ogaan qofku siina maahna qof kale inuusan ka ogaan uu ku dadaalaa saasaa loola jeedaa saasaa loola jeedaa ilaa hadduu dhiibayo qofka bidix ka fadhiya uusan ogeyn ah. maxaa yeele taas ikhlaasi wey waa wixii cibaadada lagu ajarka looga heli jiray oo ilaah ku aqbali jiray laakiin culummadu waxay yidhahdeen sadaqada waa labo mid waa zako midna waa sadaqada sunnada sadaqadan la qariyo oo ajarka badan laga helayo marka la qariyo waa midda sunnada sakada waa la muujiyaa waa arkaanta islaamkay ka mid tahay in lagaaga daydaaba la rabaa adoo ilaah raalli ahaansho uga rabaa aa la dhiibaa ah, marka sadaqada sunnada ah aad loogu dadaala inaad farsato marka fiiri xadiidka sidaan uu bukhaari ugu soo arooray weeye sida saxda oo ah warajulun tasaddaqa akfaa xataa laa taclama shimaaluhu ilaa aan bidixdu ogaan maa tunfiqu yamiinuhu saxiix muslimka waxaa ku soo arooray xataa laa taclama yamiinuhu midibtu waa inaysan ogaan maa tunfiqu shimaalu bidxu xabxayr bidxdan wax laguma bixiyo waa maqluuq marka xadiidkaas ruwaadda gobol ka mid ah dabagediyey ee sidaan wey sida sawaadkaas sida saxiix muslimka ku sugan waa maqluuq xaashiyada waana ku yaallaa dabcadda daaruminhaaj xaafid ibn xajar oo sidaasi xaafid ibn xajar oo sidaasi kan toddobaad ee carshiga ilaahay harsada maalinkaas warajulu waa qof dakarallaaha ilaahay xasuustay ilaahay cadamadiisa cadaabkiisa weynankiisa caza allaa qaaliba wajalla allaa weyn khaaliyan xaal yahay keligiis oon cidna arkaynin oo fafaadad ay shubantay caynaahu labadiisa indhoo ilaahay uu soo xasuustay awoodda alleh cadamada alleh nicamka iyo abaalka ilaahay u galay iyo sida qofku uga abaalka dhaxo uu soo xasuustay markaasuu cabsaday markaasaa illinu ka daadatay ilaahi weynaa subxaana wa tacaala maalintaas carshiga ayuu hariya xaafid ibnu xajaar fatxulbaariga wuxuu yidhi xadiidkan toddobada nuucoo lagu sheegay rajul marka lagu leeyahay mafhuum male dumar iyo rag wax isku mid ilaa laba maahane inta kale way iskala mid ah, oo isku siiyay ka yihiin oo ajarka sidaanay u wada helayaan carshigaa saasay u wada hadsanayaan laakiin labo ragga la gaar kan koobaad madaxweyne caadil ah waa rag haweenay inay madaxweyne noqotaa waa xaaraan naaray ku geli ah, hadday madaxweyne noqoto taas raggay gaar u tahay waa marka madaxweyne laga hadla hadday meel kale ka talido maalan meel kale ka talida dumar maalan iska odhanayda iyadu maamulo kar cadaaladay ka samayda waa ku hela jannada meel sharcigu ogol yahay ka talida way ku helay jannada laakiin hadday tidhaahdo madaxweynihii aan ahay waxa weeyaan waa dariiq xaaraan ah naaray ku helahay janno ku heli mayso kaas xagga ka dhig marka ta labaad wa rajulun qalbu mucallaqun bilmasaajid masaajidka qalbigu inuu ku xihan yaho salaadaha jamaacadoodii laga fakero ninkay u gaarka sababtoo ah haweenayda inay guriga ku tukata u ajar badan ayaga ah, ayaga guriga u ajar badan inta kale waa iskala marka inta kale waa iskala mid oo waxa weeye ajarka loo sheegay ninkay ku leedahay hadday meel dumarka u banaan ka tirada cadaalad ka samaydo ajarkaanay ku yidhi xarshigay ku harsee haddii waxa weeye gabadhii dhallinyaradahe dumarka dhallinyarada waa fidnooda masaa'ib badana ku dhaca goonnada talyaaniga dadna waa ku weesirta ee hadday rabbi ka baqdo ilaahay caabuddo xuduudda ilaahay ilaalido jannaday ku xarshigay ku harsaneen oo haddii waxa weeyaan gabadha dad kale ay ilaahay dartiis u jeclaato oo ilaahay raalli u jeclaato iyo qofkaanu ilaahay buu jecel ku xidhan yahay jannaday ku leeda carshigay ku arseen oo waxa weeyaan haddii gabadhii nin ka dalbado oo ay istidhaado yaa ilaahay cadaabkiisa kaa difaaca oo isaas iskaga ilaalido carshigay ku harsanoo jannay ku yeeli jannay ku yeeli carshigay ku harsaneen oo waxa weyaan hadday sadaqa la baxdo haweentii oo ay qarsato carshiga hagtigiisa ay ku yeela qiyaamaha oo hadday keligeed iyadoo ah ay ilaahay xasuusato oo cabsidiisa la beydo carshigay ku harsan caafira waa lamid raggay lamid sidaasuu leeya روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحي كوريدي قال النبي إنه يري إذا وضع العشاء عشاء هذه الصدق وأقيمت الصلاة صلاة الله أقيمه فابدأوا بالله بالعشاء عشاء صلاة روح إلى أول لقولي بأنا الشنة الأولى وخشوع ما هم فرفورسك كريم وإن قدك صلاة مركو تكا قلبي صحابي wuxuu akrinayana uu ku khushuuco oo wuxuu akrinaya ku tadabburo sidaas daraaddeeda wax kasta oo khushuuca salaada ka hor imaanaa waa laga fogeeya salaada sida masaajidka halka in laga sharsharaxo nabiga sal allahu calay wasalam guriguu ku tukanayo hortiisa ayaa waxa weeyaan aan lagu xeladaayo waa inkir nabiga mara qurux badanoo loo kena waa duursaday salaada intuu ku dhex jiruu fiiriyey hadow markuu salaa tukaday wa iska furay markaasuu ninkii isoo dhiiba loo geeyo maraxan nuucaan ahayno nuuc kalaa ah, ha iisoo dhiibo tan salaadda iga mashquuliday wax kastoo marka khushuuca salaada waxa weeyaan ka mashquulina qofka waa inuu iska ilaaliya waa inuu iska ilaaliya sidaas daraaddeed salaada lagu libaana waa midda lagu khushuuco qad aflaxa almu'minuuna aladiina hum fii salaatin khaashicuun waa inuu qofku aad ugu dadaalo iska adoon doono salaadiisa inuu ku khushuuco ila waxa lagu libaana waa salaada khushuuca leh soo maaha marka haddii qofkii uu soo maraa maalan waa soo maraa maanta gaaja hayda waxaa loo soo dhigay cashadii maqribkiina waa la adin salaadiyaa la aqin waana gaajooya hadduu salaada ka aado qalbiga cuntadiibaa ku soo dhace ujeeddadii weynada salaada ka baabice yuu aadine haba la aqribin cashadiisa sa cashadiisa sa culammadu waxay dhahdeen ma ahan kaliya maqrib la aqrimay dhammaan salaaduhu waa isku mid cashada iyo qadaduna waa isku mid shanta salaadood mid ka mida haddii la aqrimo cuntana la soo dhigo cuntanaa la bilaaba laakiin laba shardi laba shardi aa u shardiya o waa inaan waktiga salaadu tegin haddii salaadiidooda waktigeedii waxaaba kaarayba daqiiqado haddaad casho u fadhiisato waktigeedaa baxaaba awalaad baa hadda markaad casho u fadhiista may salaadda waktigeeda laakiin shamaacaduba hadku sheegta cuntada waa cune mar haddii waktigu dheeri sababtoo a ah salaadaas aad aadayda salaadiida rabay noqonay mar haddaad cuntada qalbigaagu la jirto shardiga kale waxay ta cuntada inaad rabto awlad ba iska ladmeed cunto ma adag baahmay adoo iska lelagtana cunto la soo faaqin waa la aqrin naftuba ma rabto cuntada haadaba iska aadi maxaa yeelay cilladii meesha war ka dhacay cilladii awal lagu lahaa war cuntada cun waxay ahayd in maskaxdaadu ay ka fakerto cuntada haddaanaa maskaxdaadu cuntamada rabto marka alxukmu yaduuru maca cilati wujuudan waxadana waa baxday marka cilladii labadaa shardiy u sheegeen culammadu marka salaadaha waa isku mid mar haddii cunto la soo dhigo sida soomaalida maaha soomaalidu cuntaday ka fkeraan salaada kama fkeraan marka maxay leeyihiin salaada naga fida aan cuntada usoo jeesana waxay raaa salaada inta qabqab laga siiyo in cuntada salka loo muto ah. sidaasna lama raba maxaa la rabaa bilcas cagsi ah, maxaa la rabaa cuntada nabigu isagoo kadankood ah uu laqlaqi jiray saddex farood inta ayada la laqlaqo in salaada salka loo muto kanaa ah. raba in loo soo jeesto Ah, tanaa la rabaa qalbi diyaar ah oo aan meel ka degdegsanayn in lagu tukado ah, meesha adaga aan rabno waxa way qalbi aan degdegsan cuntada lagu cuno ah, salaada la muhiim marka hal cuntada hal cunadu salaada muhiimad la siina wey macnaheedu salaada muhiimad weyn la siinaya sidaas weeye nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa wudiat idaa wudixa alcashaa casha haddii lasoo dhigo wa uqiimat isalaatu salaadiina la aqiimo fabda-u bilardi alcashaa rawa albukhaariy can anas ibni maalikin radia allahu canhu anas ibni maalik wuxuu ka wariyey nabiga sala allahu calay wasalam rawa albukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin radia allahu canhu yaquulu anas xaalo uu leeyahay maa sallaytu ma tukan waraa'a imaamin imaam gadaalkiis qofku weligay imaamkaasoo akafa ka fudud salaadan xagga salaada walaa atama kana dhammaystirnaan badan min annebiye nabiga sala allahu calay wasalam qof nabiga ka salaad fududna lama tukan qof nabiga salaadiisu ka dhammaystirnaan badan tahayna weligay maanu arag marka nabigu laba sifu isku dari jir markuu dadka imaam u oo tujinaa salaada inuu fududeeyo oo dadka jamaacada u ilaaliyo xaqooda mid jiranaa ku jira mid duqoobayaa ku jira midaan taagnaa karinaa ku jira mid balle oo inta tukado inuu taga rabaa ku jira dhammaan waa ilaali jireen nabigu sal allahu alay wasalam salaadiis waa fuuday tan kalena salaada sida digaag bidacadaya ma ahayne waa nabiga salaadiisu waa taana labadaas isku dari jirta toob ayay ahayd waa dhammaystiri jir arkaanteeda waajibaadkeeda sunnooyinkeeda khushuuceeda dhammaan waa deji jir waa dhammaystiri jir labadii laysku baraasada hal shaya marka muhiim salaadii in la fuudeeyo waa la rabaa in la taam yeelana waa la rabaa banu aadamkana caqliga isma waafaqaan salaadaanu mafduda mafdud haddii laisweydiiyo midaa haddii lagu tujiyo suuratulbaqara barkeeda kuleeya salaada waa lagu fududayn waxaa laga ina qur-aankan ku raaxaysanayno loo badiyo waleyli idaa yaksha lagu tujiyana midaa le waa u addaalasho waa dhuux goro saa u taagni saa loo miisaana maxaa miisaan waxaa la rabaa salaadu inaysan dheeraanoo dadka la dhibin waxaa la rabaa salaadu inay taan noqoto saa loo miisaana mana dhacaydo dadku inay caqliga isku waafaqaan jooga ama waxaan kala yidhi masaajid haddeen waktiga aan noolna toban jusu habeenka ku tujiya taraawiix toban jus salaada taraawiixda saddexdana qur-aanka ku dhameeyo jamaacana la tukay mid hadda joogaayo anaa ku sarxtay habeenaan ku xirtay oon sirbacaa la tukay laba ragco marka maraaya iga war mardaba la tuka maayo oo sideed rag ay koob iyo toban ragca la tukanayo ay sagaal ragca sii dhimanta ma garan markii toban bishii mara ramadaanka aad oreen ninkii hadaba ma la soo tukada waa ku laabtay laba ragcaan la tukada laba ragcaan markaa ma ka baxaan iga wada lama wadi kareen ninkaas iyo jamaacada la tukayda waxay u joogtaa tobanka ragca inay salaad caadiya la tukan karaa soo ma jeeda dadka kale waxay ku tukadaan tarawixi marka la tukana ragcada koobaad waxa lagu tukana qul huwa allahu axad ragcada labaadna walcasr labadaas ragco waa dhammaadeen salaad kalaa la xidhana ragcada koobaad waylu likulli uuli ragcada labaadna qul huwa allahu axad afar rag salaad kalaa la xidhana ragcada koobaad alam tara kayfa facala rabbuk ragcada kalena qul huwa allahu axad saasaa lagu tukadaa saddex iyo labaatan siday intaas wixii ka badabaa dheeraha marka see loo heli karaa salaadii inay noqoto salaad aan dhirir badnayn haama si kaloo lagu heli karaa ma jirto waa in la bartaa salaada nabigu si u tuji jiray sal la ala maadaama tiisii lagu tilmaamay inay fududeen inayna taanka tiisiyaa lagu tilmaamay miisaan kaloo laysla heli karaa ma jirto isagaa dadka u salaad fudud isagaa u dhammaystiran isagaana nala amray in lagu daydo oo ay waajib tahay inaan anagu ku daydo soo ma miisaan kale ma jirto nabigu salaada duur sal lahu alay slm yaqul ku tuji jiray soddon ragco ku tuji soddon aayadood uu labada ragca ku tuji jiro min shan iyo toban aayadoo waa duur casirkana shan iyo toban aayadood duurka barkiisuu ka dhigi jiro maqribkana suwarka ugu gaagaaban marka suuratulqaaf laga bilaabo qolxubrnaas suuradaha ugu gaagaaban mufasir ceshahana waleyli idaa yabsha washamsu waduxaa sabixisma rabbika lacla uu ku tuji jiro salaada subaxna lixdan aayadoodu marmar gaarsii jiro labada rag lixdan ama suuratu waaqica uu kala goy labada haddii marka sidaa nabiga lagu socdo sal اlahu alay wasalam salaadaas waa gaaban tahay saxaabada markhaati ka noqday waa salaad fudud waana dhammaystiran tahay markhaati saxaabadaa ka ahaa miisaan kale oo laisla keeni kara ma kii nabiga way dad aad u bataan sidii nabigana dadka loo tukiyo hmm, sidaas maa sallaytu maanan tukan uu yidhi anas waraaca imaamin imaam gadaalkiis ka duwayday imaamkaasu aqafa ka fudud salaadan xagga salaada walaa atama ka dhammaystirnaan badan min anabi nabiga sal allahu calayh wasalam wain kaana wainhu shaniye kaana nabigu wuxuu ahaa layasmacu mid maqla bukaaa sabiy caruur saqiira booyintiis fa yukafifu markaasuu fuday jir tana fiiri nabiga sal allahu alay waslam raxmadiisa dadka la tukanaya xaaladooda waa ilaalaha saw salaada ku jira isagoo raba salaada inuu dheereeyo uu wuxuu maqlaa caruur booyey masaajid kuma jiro caruurka xaafaduu ka booye markaasa waxaan isleeyahay inuu nabigu sal allahu alay slm hooyadiisaa jamaacada ku jirta labay qatar ugu jirtaa in qalbigu uu gubto oo ay caruurkii ka fakerto taasuna khushuuciyo dili iyo inay kaaba goosato labadaba waa dhibaato salaaduu soo fuudayna marka imaamkii marka maaha qof meesha iska taagan waxaa la rabaa jamaacadan inula soco lays hadduu dareemo oo yimid salaadda waa fudayn sidii awal hore waa xabuubka ka bedela soo ma jeed xabuub ka bedela dadkan waa la ilaalina wainuu sheemile kaana nabigu wuxuu ahaa layasmacu mid maqla bukaaa sabiyi saqiir gooyintiis fayuqatifu salaaddii u fududay jiray makhaafata cabsi u ka baqaa daraaddeed uu u fududay jiray an tuftana in la fidmeeyo ummu hooyadii hooyadiis in la fidmeeyo maxaa loola jeedaa xaafidku wuxuu yidhi taltahii can salaadka inay salaada ka mashquusho oo qalbigu caruurkii xadiikaas waa xadiika afartan iyo saddexaad kitaabka markaa soo bilowna soo ma markuu sharxayo ibnu abijamka kitaabkan waxaa la idhahdaa bahjatu nufuus bahjatu nufuus ayaa la idhahda shiika matnigan la hale xaafid ibnu xajar fatxulbaariga sharaxiisa kitaabkan uu ka soo guuriyey in badan oo uu ka buuxiyo xaafidku wuu ka horeeya ninkan xaafidku ninkan cilmi badan ka soo hara oo kitaabkiisa ku shara axaadiidtan sharxooda marka u badan ah, xaafid ibn xajar fatxulbaariga in badan uu kanuunka ka soo hara soo ma jeedi xadiidkan markuu sharxa wuxuu ka hadlaa imaamku salaada markuu tujiyo iyo jamaacada la tukatay ma wada ducaysanayo mise maya maxay tahay taas ah, masaladaasu ka wada waa inaan carabka marin oo laga maarmaa lagama maarmaan wuxuu yidhi wejka sadexaadu ku keen ah, wejka sadexaad uu ku keenay wuxuu yidhi alwejhu haali ah, wejka saddexaad mid xadiidkan fiqiga laga qaadana daliilun calaa taxari saxaaba saxaabadu inay ku dadaali jireen daliil u yahay oo ay ku dadaalayeen nabiga ku dagashadiisa liannahum kaanuu yaqtaduuna fi lkamaali biatami alxaalaat wa fi lijzaa'i laa yatuuna bihi ilaa wa maca dalika ziyaada khafiifa saxaabadu say ugu dadaali jireen inay nabiga ku daydaan sal اlahu alay waslam xaaladda ugu dhammaystiran ku keenaan haddana inta gudayda waajibkana ay keenaan si u wuxuu yidhi haddii wax la siyaadiyo aan nabigu samayn waa ka baxayna sunnadii bidcaana u baxayna salaada haddii la siyaadiyo maxalushaashku u rabaa fiiri meeshaan maxalushaashkan ka akrina markaasuu soo arooriyey axaadiistii diinaynay in diinta ilaahay wax ugu daro markaan alla caabudayno nabi muxamed sal allahu calay wasalam diinkiidana kugu soo dhiibay oo nala yidhi nabiga dariiqiisa ilaahay ku caabuda inaan waxna laga tegin waxna ugu darin ina waxna lagu darin waxna laga siin markaasuu wuxuu yidhi axaadiisu akri nabigu sal اlahu alay wasalam inuu yidhi man axdaa qofka ku soo dara fii amrina arrin diineedka iyagaa maa laysa minhu waxaan ka mid ahay fa huwa radu shaygu ku soo daray waa murdina laga aqbali ma nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alay wasalam kullu bidcatin wax kasta oo bidca dalaalatu waa baadi wamaa ashbaha daalika iyo adilada taas la midka maxalushaahidki waa ka wa milu daalika diintaas wax lagu soo dara waxaa la mida ijtimaacu nnaas dadku inay u kulmaan liducaa'i inay ducaystaan bacda salawaat ah, imaamkaasu markuu dadka tujiyo in la yidhaha jamaacada oo wada ducaysayn oo laysku darsado oo imaamku duceeyo mamuuntuma aaminsadaan waqkaasaa diinka ilaahay wax lagu dara waqkaasaa bidca haddaad maqash u leey fiiri ma toddoba boqoloo sano ka hor culamadii a'imatdiin wey sooma jeed wuxuu yidhi sababtu maxay tahay wuxuu yidhi fahaadaa ducada wamaa ashbahu iyo wixii la mid ah oo min albidaci bidcooyinkay ka mid yihiin hala ogaado fahaada wamaa ashbahahu min albidaci bidcooyinkay ka mid yihiin لأن محل الأولين لأنه شأنه لم يأتي معنا أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعد ذلك كذب ومن الصحابة الصحابة بيئة والتابعين التابعيات فعلى ذلك أن رسول سيد الله نقي النبي صلى الله عليه وسلم أستغى دكة تجيجي يا دكة تجيجي ما كذب نجوه أستغى تجيجي فضل صنع ومدينة لجوه أستغى إمامة قفك الإمام من نقوم نجوه يتجيك هل صلاة شنطة صلاة duhur casir maqrib iyo cishe iyo subxi asaga tutu yidhi hal salaad inta soo jeestay alxamdulilah waalxamdulilah isagoo yidhi ahad ah, ah, bal bal inta raadi soo baax bal inta taalo ilaa waxaa la rabaa adduunyo intaan joogno inaan wax ka baaxno inaan wax iska hubsano ah, imtixaanaan la sugaynayo hortiisa inaan imtixaanka halkan ku diyaarino soo maha haddaana waxba baarin haddaanan ka fiirsan ee annagoo iska socno caaqibo tagno oo ilaah la weydiiyo oo idhaahye nabigan idiin soo dira inima dhihin caqligiina igu caabuda yaa kuugu nabiga haya uga daya maxaa idhaah maxaa ku jawaabay war yaa uga daya laanuu kuma dhihin caqligaan igu caabud nabigaa laguu soo dira raaca lidi haddii caqligaaga inaad ku caabud ay kugu filan tahay nabi baa laga soo dira kitaabna laga soo dejiyey ilah wuxuu leeyaha caqli waa leeda ha loo xabi laakiin ilaahay ma dhihin ilaa nabigu saadir wuxuu yidhi asaga raac wuxuu sameeyo sameeya wuxuu ka taga ka taga sidaas darteed imaam shaafici waxaa kii yidhi sida saxiixulbukhaariga sharciisa fatxulbaariga xaafidku kuu soo raray natabicu sunnata ficlan ow tarka sunnada nabigaan raacaynaa wuxuu sameeyey waa samaynaynaa wuxuu ka tegeyna waa ka tegeyna meesha dadku ka admi waayo waa halkaas war wixii nabigu ka tegey waa laga tagaa maxaa yeelay muxuu yidhi xaafid ibnu kasiir wa ama ahlu sunnati waljamaaca فيقولون في كل فعل وقول لم يفعله الصحابة فهو بدعة فعل كسته قول كسته وعن صحابة السمين وبدعه لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه هدو قيل هذا صحابة السمين هاي ما هو حاليها نبي ما السمين صحابة ما السمين لكن هو خير أيها واسع خير فأنك من ذلك فسوى بيت آه خير أيها الدمي ثم تجي خير أيها الدمي inta marka imtixaanka inaan la hortegin waa inaan hadda wax iska baaqno oo wixii diinina aan diin ka dhigan maa waxaa nabigu waxa leey saxaabadiisa diin u ahayn aan diina ka dhigan ah, weligiisa ma arag hal maalin shanta salaadood maxaan carabka kor ugu arkaynaya shanta salaada istisqaha waradalabka waa salaad kale waa ka duwan nabiguna waa duciyey in la duciyana sunna ah, waradalabka roobdoola la yidhaah waa mid kale taas shanta ka mid maaha saasaan shanta carabka ugu adkaynaya ثم جد شن كان نبي انت تجي ما دعين ثم waa inaad ducayn ka soo jeesato dad ducaysan ilaahay hoos umad qof walba dantiisa baayiisa feeya halkaas mid fadhiya arkayda imaamka xabadka maqlima ma habaara aamin aamin ule haddu fadhiya ah hadda inuu leeyahay muslim alla kuli oo kuwa waa idin midkaas alla kuli warka ma hayo ah halkaas uma fadhiya gacmo taagnu aamin aamin aamin ule subxaan allah ilaa oo caqli iyo diin midna waa la aad subxaan allah qofku inuu fakera hal mar salaatu listitaab marka la tujinayo maxaana laka rabaa in la tuxiyo xayaanageen waa in wuxuu nabigu sameeyeyna la sameeya wuxuu ka tegeyna laga tagaa addeekarta imaamkan isagu midab ku ah orta shiiraa wax nooga saro waa maalikiyo maalikiyago shaaficiyan hore han kalona waa shaaficiya bayha sidii uu dhibah isna taasa ma taqaana azahru riyaad baa laydhah yaa iskale alimaam muxamed ibnu muxamed ibnu muxamed ibnu khubayr qudbudiin waa ardagii xaafid ibn xajar waa shaaficiyi xaafid ibn xajar ardagiisu kitaabkaa o dhan muxuu ka qoray ma taqaan kitaabka dhan muxuu ka alifay fiiri kitaabka dhan muxuu ka alifay ma taqaan alqaadi ciyaad oo maalikiyaha wuxuu qoray ashifaa bitacriifi xuquuqi اlmustafaa kitaabkaasuu shaafici ku maacay marka markuu ka hadlaayey xuquuqda nabiga sal اlahu alay wasalam aadba si fiican uga oo aad u macaan laakiin shaaficiyuu maacay oo wuxuu yidhi shaafici wuxuu yidhi salaada marka la tukanayo oo ataxiyaadka la dhammeeyo ataxiyaadka dambe in nabiga lagu saliya waa waajib uu yidhi weligeed waxyii lama saa ka horreeyey waajib maaha le asagaa keligiis ku xasmaamay weliba waa ku sii fogaaday ilaa uu yidhi waa masale shaad uu la yahay kitaabkaan oo dhan shaaficiyu ku difaaca marka ninkaa maadaama nin shaaficiyay kitaabkaan oo dhan shaaficiyu ku difaaca maagidii alqaadi ciyaad uu ka jawaabay maagidii uu maagay uu ka jawaabay wuxuu keenay adiladu inaan shaafici ugu hoday inay xaq tahay in nabiga lagu saliyo ataxiyaad inay waajib tahay weli ah, shaaficiga ku difaaca laakiin ducada inay bidcad waxna ku sheego waa safxada toddobaatan iyo ko kitaabka waa zahru riyaad waa nagii sheegnay marka safxada waa toddobaatan iyo ko waa kansado saidkaasu ka soo gashaaficiyu difaaca salligii nabigu ka hadla sala allahu calayh wasalam bal aad u faa'iido badan wey markaasuu wuxuu yidhi walam yuntal nalooma soo rarin ilaynaa xaggeenna ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam walaa asxaabahu asxaabtiisa kaanuu inay ahaayeen yajlisuuna kuwa fadhiistaa bacda inqidaa'i salaati salaada go ka gadaal mid ducaa duc kuwa u fadhiista nabiga sala allahu alay wasalam iyo asxaabtiisa marka salaadu dhammaato kadib duca inay u fadhiisan jireen nalooma soo harin kamaa yufcalu fii hadihi alaxsaab sida hadda la sameeyo casriyaalkan sida dad samaynayaan nabigeenna iyo asxaabtiisii ma samayn jirin mana lala soo har lagamana soo har shaaficiyana waa kuwaana ama kale farasaga keenaya marka adugu tartiib si degan adood keligaa isla ilaa aad hortegayda haddaad istiraado koox difaaco xaqa atimay soomaalidu moogtahay waxay yidhaahdeen rag iska riix iyo rabbi kacas isku meel ma gasho day ku gasho rag iska riix kooxdaada difaaco dariiqadaada ilaasho xaq badana ka imadeeg xaq badana ku seega maxaa la rabaa war adiga adoo qaawan oo cagacad oo guryo qaba ayaa barri qiyaabilahi hortiisa lagu taagaya imtixaana ku sugayo qofna xaqa ha ku riixin qofnana ha ku soo dhowaynin aduu dariiqii nabiga raagso sal allahu calay wasalam wixii xaq ah qof kastaaba ha sheega raaca wixii xaq aan ahaynna qofkii rabaa ha wada iska da adiga dantaadu waa taas dantaadu waa middaas wey dantaadu middaas marka xadiidkaas afartan iyo saddexaad markuu sharxayey ayuu hadalkaa sheegay shaarix rawa bukhaariy imaam bukhaari wuxuu ka wariyey can zayd ibni haabitin radia allahu canhu zayd ibni haabit radia allahu canhu ana rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam itakada wuxuu samaystay xujratan qol qol ramadaanka saasuu ku ictikaafi jiray marmarna salaatuleygu ku tukan jiray markaas wuxuu samaystay masaajidka qayb ka mid ah salli oo laga sameeyey caleenta timirta oo cawd ah cawdaasoo kale laga sameeyey ayuu meel yar ku xirtay masaajidka ka mid meeshaasu wuxuu rabaa inuu ku qaali noqdo adkaarka iskaga akristo qur-aanka iskaga akristo ku tukado waa masaajidka gudihiisii waa masaajidka gudihiisii ittakada wuxuu samaystay xujratan xool qaala wuxuu yidhi qaalada yaale waxaa le raawiga xadiidka ka wariya zayd ibnu saabit raawiga ka wariya zayd ibnu saabit xadiidka oo la yidhaha bishri ibnu saxiid waa bishri marka waxaa sidabo qaala bishri wuxuu yidhi xasibtu waxaan u malaynaa annahu ana zayd ibnu saabit zayd ibnu saabit qaala inuu yidhi min xasiirin salli xawlka samaysan qolka ku samay salli cawl ka samaysan xasiirka waa salliga laga sameeyey caleenta timirta oo cawda u eg eh. taasoo kale wey xasiir fii ramadaana ramadaan uma samaysan ramadaanay aheed ramadaan ayay aheed fasallaa nabigu waa tukaday fiihaa fi lxujra qolkiiuu ku tukaday layaaliya habeenada habeenada habeenadaasna waxay ahaayeen habeenkii saddex iyo labaatanaad habeenkii shan iyo labaatanaad iyo habeenkii toddob iyo labaatanaad saddexaas habeenay ahaayeen habeenadaasuu nabigu ku tukaday sal allahu calay wasalam fasallaa waxaa tukaday bisalaatii salaadiisii naasun dad dadoo min asxaabi asxaabtiisa ka mid a ah. dad asxaabtiisii ka mid aha arkeen nabigu meeshada ku tukanay kaasay ku xigteen salaatuleylka salaatuleylka habeenkii koowaad jamaaca fiicana ku xidhan habeenkii labaad ay soo bateen habeenkii saddexaad masaajid waaga buuxsan saddex habeen tuki saddex habeen tuki fasallaa waxaa tukaday bisalaati nebiga salaadiisii naasun dad dadkoo min asxaabi ka mida falamaa xarima markuu ogaaday nabigu bihim dadkii bihim waxaa loola jeedaa inay salaada ku xirteen maaha bihim bikasrati inay tiradii ka bateen habeenkii sedeed iyo labaatan bishuu ahaadi inay tiradii ka bateen markuu arkay bihi ay bikaratin jacala wuxuu gudagalay yaqudu fii beyti gurigiisa inuu fadhiisto waa soo aadi diiday masaajidka masaajidka guriguna isu dhegayy waa ka soo bixi diiday gurigiinu iska dhex fadhiista halkiisuu iskaga tukado halkiisuu ku cibaadaysta dadkiina masaajidka waa qaadi waay markaasaa qaar waxay moodaan nabigu inuu hurdaayo markaas waxay idhahdaan bal inuu kucayn kara qaar waxay dhadeen subxaan allah qaaraaba dhagxaan faqaa ka yaryaray albaabkii guriga nabiga ku iftay almadinuu ah, hurdaay waa soo jeedaa laakiin wuxuu go-aansaday inuu saxa u soo bixo oo jamaacadan taraawiixda ramadaan lagu tukanayo uu u kaadiyo hadda ah, qaar waa riixyoonaya qaar subxaan allah iyo kor leeyihiin qaarna dhagxaan yaryaray albaabka ku dhufanaya intaasay samaynaya fakarajta waa soo baxay ilayhim dadkii u soo baxay fii salaati subx wey salaadii subax wey ilaa salaati subxii u soo baxay ka hor maaha salaadii subaxu soo baxay fakarajta waa soo baxay nabigu ilayhim dadkii fii subx faqaala nabigu wuxuu yidhi qad carabtu waa gartay alladii arrinka ra'aytu aan arkay min samiicikum waxaad samaynayaan xaali ka mid yahay waxa ay samaynayaan maha salaaday ku xidhanayaan waa midaan hadda sheegaynay oo ah inay codka kor u qaadeen subxaan allah gabal dhagxaan tuuriyeeyeen qaarna ay ridaxyoonayeen xaashiyadana way ku yeelan dabcadda ah, daarumihaa xaafid ibn xajara siday ah, waxaad samaynaydeen markaad ridaxyoonaydeen subxaan allahi markaad kor u lahaydeen qaar markuu dhagxaanta yaga soo tuuraayey kulli waa arkay mana noobay ee kastaan u maqnaa ah, kas iyo maagaan u maqnaa wey saasuu ku yidhi nabigu sal اlahu alay waslm faqaala nabigu wuxuu yidhi qad carabtu waa gartay alladii ra'aytu aan arkay min samiicikum xaaluu yahay fasalluu tukada ayuhanaasu dadood fii buyuutikum guryihiina ku tukada salaatuleyl guryihiina ku tukada fa afdala salaati salaad midda ugu fadliga badan salaatu lmar'i waa qofka salaadiisa fii beyti gurigiisa ku tukado salaad waxa uu ajar badan qofku salaada guriga ku tukado ilaa almaktuubata salaada waajibka marka laga reebo salaadaha shanta waajibka ayaga waxaa laga rabaa ragga inay masjidka yimaadaha waajib ku ah laakiin salaadaha sunnada kulli waxa u ajar badan kuwa guriga kuwa guriga ajar badan marka laga reebo salaadii layidhi jamaaca isku xirtag mar walba ah, salaada isku jamacaysta sida ciidda oo kale sida qoraxmadoodaadka oo kale sida roobdoonta oo kale salaadahaas baynu jamaacada ha lagu tukado maahane salaadaha kaleo sunnadaa qofka waxaa u ajar badan inuu ku tukado gurigiisa gurigiisa u ajar badan saas daraaddeed imaamu maalik wuxuu qabaa taraawiixda inaad gurigeeda ku tukato iyo inaad jamaacada la tukato guriga ajar badan maxaa xadiiskuba taraawiixu fadle sooma jeedin waa salaaddii ramadaan waa taraawiixdii laakiin shardigu ku xidha asaga laftiisa wuxuu leeyahay waxaa shardi ah laakiin in masaajidka jamaacadiisu aysan baaqanayn oo ay ogayn maxaa waa calaamad muslimiintu leeyihiin taraawiixdu haddii adiga aadan tegin hadday baaba'ayda taraawiixdii guriga ajar keeni mayso la qayrka baabidays laakiin hadday taraawiixda masaajidka ka ogan tahay oo aysan nuqsaanin adiga guriga ku ajar laakiin shardi kalaa la socda ogo salaad maxaa u ajar badan duunu lqiyaam salaada ugu istaagga haddii masaajidka jus looga tukana waa inaad juskii ku tukataa guriga waa markaas markaad ajarka weyn helaysa haddii laba jus looga tukana labadiio kale laakiin haddii qur-aanka lagu tukana masjidka ama ku tukan oo ay ka yar tahay haddii salaada waxaa ajar badan midda istaagga dhex oo qur-aanka badan lagu akriyo markaasadanba oqoon maxaad ku tukan marka la leeyahay ma guriga ajar badan mase waxawy masjidka waa qur-aanka qiraa'adu marka isla a laakiin haddaad qiraa'ada masjidka ka dhex kutukaydu maya yay ku seegi midda tamyay ku seegi midda masjidka wa inaad ku tukata ama ka badan ama ka badiba ama masaajidka midda laga tukayo qiraa'ada waa inaadan ka yaraysan ilaa salaada ajarkeeda waxa wey istaaga ugu ajar badan xadiidkan nabiga sal اlahu alيه wasalam saddex habeenuu tujiyey taraawiixdii kadibna wuxuu guryaha ku tukada sababkana waa sheeg wuxuu ka cabsaday in lagu waajib yeelo nabigu aad u naxariis badna sal اlahu alay sababta uu uga joogsado waxay ahayd wuxuu ka cabsaday in ummadda lagu waajib yeelo inay taraawiixda jamca ku tukadaan hadhowna ummaddu ka caajis markii nabiga ilaah oofsamay maanicaas meesha waa ka baxday cibaadada marka la samayna laba shayga la rabaa dalab lagu sameeyo in la helo oo in nabiga laga rabay sal wax maanic oo diidayana waa in la waayo hadda fiiri sabab lagu sameeye taraawiixi waadanko nabigu waaba tuji laakiin maanicaa jira shay diidaya jamaacada waa maxee kawf khawfan min an yufrada calayh in lagu waajib yaalo nabigu markii ilaahay oobsaday cabsidaas meeshu waa ka bax sababtoo ah nabiga kadib wax lama waajib yaalo diisooma dego nabiga kadib wax diisooma dego mar haddii sababtii taaganto sunnadii nabiga lahayo nabigu tuujiyey taraawiixdii maanicii laga cabsanayana meesha ka baxay cumar wuxuu yidhaha laisku jamacayso ilaa yoomina haada saasa loo jamacaysta waa sunnadii nabiga sal allahu calay wasalam waa sunnadii khulafaa raashidiin oo u nabigu yidhi calaykum bisunnatii wa sunnati khulafaa raashidiin dadka bidcada u dooda imtixaanka maanta khilaafka muslimiinta dhex yaalla waa laba shay kulligiis ilaahay keligiis ha la baryo makhluuqu waxaysan awoodin yaan makhluuqa laga bari iyo maya waa la baryi kara waa masale dhib badan mawqif ka yeelo ilaahay aad la horta masalada labaad ugu adag waxay tahay diin waxa laga dhiganaa ha noqdeen nebi maxamed iyo saxaabadiisa wixii u diinaha oo bidcada ha layska daayo iyo maya bidco qayraha jirta bidcoo dhan baatil maaha bidcooyinka bara qayra waa maslada labaad labadaas maslo wax kana hayna isma hayso u fiirsado bidco dhan waa baail kullu bidcatin dalaala war ma taqaanin war kulludu cumuum ma faa'iidaydo bacdu bidca waajiba wa bacduhaa sunna masladan isma ah. saasa dadka marka bidcada u dooda oo le bidcadow qaara fiican xadiidkan firiya taraawiixday deliishada waxay leeyihiin taraawiixdu waa bid waana qayr in bidca fiican jirto u fiirsada nabi maxamedaa tujiyey bukhaariga ku tala saxiix bukhaariga xadiiskiisa waxaan akrinaya shay nabigu sameeyey sharcan waa bidca ma la dhihi karaa may sharcan waa bidca lama dhihi karo waa baatil in la yidhaha ilaa nabigana sameeyey sala allahu alay slam cumaraa sameeyey saxaabada ku ijmaacay soo ma jiri halkay ku dhegay cumar markuu dadka yii jamco ku tukada a waxaa ku jirta maalin iyadoo habeen iyadoo la tukay inta soo maray uu yidhi nixmati bidcati balla bidca nimca lahaa lehe kelmadaas xadiis ku jirta markaasuu yidhahdeen waa saasa cumar aba yidhi taraawixa waa bidc waana barwaaqa waa nimca laakiin waxaa la rabaa kelimadda un qof ku riix looma soo qaatee waa la fiiriyaa waxa kutubta ku yaalla waxa runtaaha la fiiriyaa نعمة البدعة وانا شرحين علماء المسلمين حافظ حجر واشحي البخاري وشرحي حافظ ابن رجب واشحي حديثه waxa weeyaan wuxuu ku sharxay 40ka waxa weeyaan jaamul ulum wal hikm حافظ المكتبة تفسيرك بديع السماوات سورة البقرة كيرا لما وحليه نعمة البدعة كلمة داس عمر اويري لقاهانك هلا شرع ما شرعا وحمد محمد تنبيع ما laakiin maadaama ayaan inta kala goodin la bilaabay luqa ahaan shayga la bilaabay bidca waa laga koob saddexda xaafitaas laba ka mid waa shaaficiyi xaafid ibn xajar iyo xaafid ibn kasiir ka kalena waa xambid saasaynu wada dhigi waxaanama marka see loo dhihi kara wax nabi xasabiya sharxan gudaha wax dhihi kara ma tan kaleeto ibnu sacad dabaqaadkiisa waxaaba ku sugan xaafid ibnu rajab rajabna uu ku keenayaa jaamici culum walxikamka kelmaddan inaysan dhammaystirnayn oo ay tahay in kaanat haadihi bidca ah, fa nicmat bid taraawiix hadday bidca ah noqonahe maba ahan bidcee wala ah bidca waa ficmaalaheda markaas laakiin maba hadalkaas maxay dhamaysa qul in kaana liraxmaani waladu fa ana awalu cabidiin firi haddii allaha raxmaankaa walad lahaa lahaa maba lehe nabiga subana u yidhi dheh rabbi hadduu walad lahaa lahaa maba lehe anaa ugu horra ilahay inta waladka cabida ee uusan lahayn ma ilahay wadaad la sug hadalkan waa la mid in kaanad hadihi bidca fanixmat hal bidca waysan ahayn hadday bidca noqon laheed markaasa bidca fiicmaa laheed laakiin waysan bidca ahayn ah hadalka inaad qayb inta qaadato qaybta kale iska tuurto sax ma waxyaalaha lagu baadiyo waxaa ka mida kalaamka qayb laga guuyo xadiidka waa la isku raadiya alfaadiisa duruufdiisa waa la jamciya oo isku qaafasiya markaasaa macnaha runtaa kuu soo baxa qof kastana waa dareemi karaa salaad nabi maxamed tujiye inuusan bidca ahayn sala allahu alay wasalam marka isku mid ma ka dhigi karnaa salaaddii nabi maxamed tujiyey sala allahu alay wasalam iyo cibaado lix boqoloo sano nabigu marka markuu mootana kadib la bilaabay waa isku mid maan dhigi karnaa inaa lilahi isku mid maaha ilaah in laga cabsadaa fiican oo run la sheego روى البخاري إمام البخاري وكوري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أبي بكر انتهى وسود جاري إلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم والحال سود جاري هو النبي الراكع والركوعسين سبب النبي الركوع وصلاة كحف فركع والركوع أبي بكر قبل أن يصل يتوسل سود جاري إلى صفي صفي سبب صفي سود جاري يسمى حكور قال النبي الركوع markaasuu asagoo rukuucsan tasulsooy oo tartiib u socday uu sabka saas ku galay fadakara daalika linabi nabigu u sheegay xadiidkan alfaadiisa waa la soo gaabiyey laakiin sida hoos bax uu xaafid ibn xajar uga soo naqlina nabigaa weydiiyey ah, saddex sheeyuuna sameeyey abubakar horta waa soo orday waa soo orday labo isagoo sabka gaarin uu rukuucay ah, markaasuu dhaqaaqayuu sabka galay saddex markii nabigu salaada ka baxayo ka bax markaasaa nabigu weydiiyey uu yidhi ayukum ladii ayukum dakala safa wahuwa raaki waa kii safka soo galay asagoo rukuucsan tacaggaas ku xirtay kuu ahaa kaasuu yidhi anuu ah salaadda markii laga baxay ula anuu ah ay kutusee markii nabigu salaadda ka baxay isna waa ka bax ah, isna waa ka bax ee inta istaagin ragcawma istaagin halkan xadiidkan duruqdiisa alfaadiisa marka la jamciyo waa xadiiska tusaa imaamka oo rukuucsan haddaad ku soo gaarto ragcadaas waa kuu jirta ragcadaas waa kuu jirta imaamka oo rukuucsanaad soo gaarto waa ku xihan waad rukuuc madaxii ma qaadin intaadan rukuuxina waa ku soo gaarto ragcadaas waa kuu jirta sababtoo ah abibakra markii salaada laga baxaa nabigu weydiiyey uu yidhi kii shanqar ayuu ahaa oo safka soo gala soo rukuucsan markaasuu yidhi aniga haddii marka ragcadii marka uma istaagin aan ragcadaas u jirin salaadu ma jirto salaad ragc ka maqan nabigu wuxuu dhihimaa qum fasalli ragca mana dhihin masale waajiba inuu nabigu ka aamusaa iyadoo taagana ma bannaana oo waxaa la yidhaha ta'khiiru lbayaan waqti alxaajati laa yajuusu fii xaqii ijmaac nabiga xaqiisa waa ijmaac inaysan bannaanayn masale taagan inuu ka aamuso loo baahan marka fiiri hadalkaa nabigu yidhi marka fiiri markuu nabiga u sheegay u yidhi anuu ahaa fadakara daalika linabi sala allahu alay slam faqaala nabigu wuxuu yidhi zaadaka allaahu xirsan walaa tacud dadaal allaha kuu siyaadiyo ee ha u laaban shayga nabigu leeyahay allaha dadaalkiisa ha u laaban shaygaas warkee qaar waxay yidhahdeen jamaacada aad ka soo daahayd ha u laaban oodan rukuuxda soo gaaraysa cashada wayn kuu talabsana qanaacadan inta ka soo daahdo aan ah, ayadoo la rukuucsan yahay imaanaydo war ha u laaban ee salaada awelka ka imow qaar waxay dhahdeen maya safka adoon gaarin ha rukuucin mar dambe qaar waxay idhahdeen ha soo ordin ka salaada u safo marka salaada u soo socoto ha soo ordini marba haddii aad salaada la aqimo tartiib u soo soco tartiib u soo soco waxaad soo gaarto la tuko wixii kaa tagana dib ka dhammaysto saddexdaas qowlay culummadu kale waxaa leedaha marka in salaada ragcadii ay u jirto qofka waxaa daliil cad u ah oo nabigu waxa uu leeyaha u laaban rukuucdan aysan ahayn laba shay kutusay cabdullaahi bn mascuud oo sunnada nabiga aad u qoog culummadii saxaabadana ka mid ah anin taabici ay soo raaceen sidii oo kaleeto iyadoon sadka gaarina cabdullaahi iyo ninkiiba waana soo galeen safar markii salaadii la dhameeyey ayaa cabdullaahi salaadii ka baxay ninkiina waa istaagay inuu ragcadii la yimaado ragcadii rukuucda ku soo gaaray cabdullahi gacantu intu ku dhago jilbaha dhulka ugu dhufto farisuudi salaad waa dhamaatay ila salaada siyaado lama ogola in lagu daro siyaado looma ogola ragcad siyaado looma dari marka safkoo la gaarin inta qofkii xirtay uu safka galay waxaa tusayda sunnadan saxaabada wax ku inkirayna aan la arag maaha marka ragcadu inay jirtayna waxaa tusayda fahamkan saxaabada cabdullahi mascuud iyo nabigoon dhihin istaagoo ragcad ku baxo ayadana maaha waxa uu nebigu leeyaha ha u laaban mar dambe waxay tahay xadiidkii xalay aan soo marnay oo abiqataada calaykum bisakiina nabigu markii dadkii soo degdegey oo uu shanqartooda maqlay uu yidhi maxay maxay ahayd arrintiinnu salaadanu soo degdegayne falaa tafcaluu faidaa ataytum salaa facalaykum bisakiina famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu waxa uu nebigu u diidayo waa soo ordida oo aan bannaanayn qaar badan dadka waxay yidhaahdaan see loo leeyahay ragcadii rukuuc lagu soo gaaraa jirta nabigaaba yidhi sal اllahu calayه wasalam laa salaata liman lam yaqra biumi اlqur'aan salaada uma sugnaan qofka aan aqrin faatixada aw faatixadii laakiin waxaan ku leeyahay alfaadda istidlaalkeeda adoon usuul fiqiga baran kuu bixi me ha ka yaaba dliil caama way xadiikan waa xadii caam laa salaata laa salaata waa maxay horta waa caam waa nakira fii siyaaqi nadi liman waa caamantuna qof salaada u ansaxayda ma jiro ilaa uu faatixada xafido imaam ha ahaado ma'muum ha ahaado waxa weeyaan keligiisa tukanayo salaadana waa caam salaadu sunna ha ahaato farad ha ahaato kulli waa caam laakiin xadiidka abibakra waa xadiid khaas marka xadiid khaas ah iyo xadiid caam ay ka hor yimaadaan yuqadamu alkhaasu cala alcaam khaaska iyo caamka kaaska la hormariya waxaa loola jeedaa meesha xadiidkaanu ku soo arooray waa laga saara xubunkii caamka rukuuc qofkii ku soo gaara imaamka ragcadu waa u jirtaa faatixa la-aan xadiis gaar ahileeda maxaa soo haray inta kaloo kale kii caamka ayaa loo deliishana xariga haddaad tahay hadaad imaam tahay hadaad ma'muum tahay hadaad ataxiyaad ku soo gaarto haddaad ku soo gaarto sujuud hadaad meel kale ku soo gaarto hadaad sunno tuke hadaad fari tuke qof aan faatixa aqrin salaad uma jiro inta kale daliilka caamkaaya utaagan nuucyaalko dhan hal kamidana xadiiska qaaskaaha ka saaray oo yiri tan kuma jirto war tan ku xugun maaha nabiga xugun kala siiye jamaahiir alcilmi saas u fahmeen oo afarta madhabul afarkooda ay yihiin waa siday u fahmeen salafan wa khalafan saxaabadayna sida u fahmeen anaga cabdullah musuxib sheegaya marka haddaad ku soo gaarto imaamu kuusan ood ku xidhato ragcadu waa kuu jirtaa haddaad ragco kale la timaadna salaadii ragcad dheeraadaa ku jirta waa kaa buuta ebelo salaad maantaas waad istaagto markii laga dhao oo tiraa ragcadaasan la imaana maxaa yeele salaad waa siyaadi ragcad siyaadaha waa البخاري إمام البخاري وحو كوريين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مسجد قصاد قال فدخل الرجل من الصوت قال نبي مسجد كان احفظية عن الصوت قال من كاسمه يسمح لبنتي خلاد ابن فرافي خلاد ابن khalaad ibnu raati xaafid xajira saasuu sheegay fatxulbaariga xaashiyada dabcada daarulmanhaajna waa idinku taalla fadakala rajulu ninaa soo galay fasallaa waa tukaday ninkii laba ragcuu tukaday uma sallama nabiguu salaamay marka qofku masaajidka soo galo marka marka hore tukado kadib dadka salaamo sidaanay waafaqsanta uma jaaca waa yimid ninkii fasallama cala nabi nabigu salaamay sala allahu alay wasalam farada nebiyu nebigu waa ka ridiyey sal allahu calay wasalam calayhi ninkii assalaama salaamtii faqaala nabigu wuxuu ku yidhi irjic laabo fasalli tuko fa innaka adiga lam tusalli ma aadan tukay taas waxay ku tuseen qofku hadduu salaada qaldo sidii nabiga ka qaldo ma uusan tukan waxaa la dhihi kara ma aadan tukan nin shiikaayo aad u caqli badnaa cilmiga hadduusan caqli badan u weelin wax badanaa kaa xirmaya laakiin hadda masalada ulama jeeda tusaalaan ula jeedaahe xukun kama hadlaayo nina islaantii dad iska dabeecad xumaa jira ninaa islaantii yidhi alaabtaas ii soo qoro markaasii waa tukanaayey kaali markaas yii waa ii soo qabo halaan lifaya toofaha ii kan miya waxtaas markaas di waa tukana markaas haddaad tukato haddaad tukato odood ii keenin saddex daqaad ku furan abaada dalqad dumarka looguma dhaafo adigu reerkaasa sahaadi allahu akbar salaadii inay ka baxdaan maryaheeda xeeratansa ah. wadaadkaanba ugdee wadaadkaanba ugdee kii loo geeyo waxay dhaa saddex kaada maskax ku yeelan taas ma tidhaana ah, ma sanaydhahaa ah. khalaas wadaad aad u caqli badnaa allah naxariis waa dhihi sharcigana wax ka yiqiin aa loo geey markaasuu yidhi gabadhii kaan aanbay xoog ku yidhi haddaad tukato saddex daqaad iga furanta ma tukat ha haye bal maqashid faatixada bismillahi raxmaani raxmaani raxiim waxba maadan tukan oo ninkaan ahaa salaata axad lama yihahdo waxaas waa salaada salaad ma adan tukan ma adan tukan ninkaan ahaa ilaa haddaad tukato yi waxaan salaad madax soo ma jeed waana xaqiiqo soo ma jeed ma aysan tukan qofkaas Ah, maysan tukan marka salaada haddaysan sax ahayn ma aadan tukan aan dhihi kara hadalka nabiga fiiri ninka nabiga wuxuu ku yidhi ma aadan tukan hadalkaas fiiri ah, bal hadalkaas fiiri marka nabigu wuxuu ku yidhi ma aadan tukan marka qof walba waa inuu ogaadaa salaadaada iska miisaan baro salaadii nabiga sala allahu alay slam haddaan salaadaadu tii nabiga waafaqin ma aadan tukan nabiga salaadaada waa inaad ogaataa taas ku seexo ku soo jeeda baro salaada nabiga sala allahu alay slam fasalla ninkii waa tukaday ka tagayoo meeshiisa u tukaday uma jaaa waa yimid mar labaad fasallama cala nabi nabigu salaam sal la ala salaamta maaha laba qofoo kale maqnaa jirta keliya qofka haddaan ta u timaado salaata wax yar ka dhaqaado ood ku soo laabata hadanada salaami saxaabadu ayagoo wada socda haddii geed u dhex maro oo geedka labada dhinacay ka mara markay isu yimaadaan way salaami jirin saasaana sunadii markuu ninkii soo laabta nabigu uu salaamay fasalama cala nabi sal lahu ala slam faqaala nab wuxuui irjic laabo fasalli tuko fa inaka adiga lam tusallimaadan tukan alaaan saddex mara nabigu ku celsha ninkaasna wuxuu qaldaayey meesha aarka iyagu salaada ka qaldo oo ah xasilka sida maanta dhallinyaradayda bacda casr banooniga ordayda u tukato qaabkaas u dhallinyarada banooniga u socota bacdalcasr ama inta galabtii casirka horeba gale qoraxdu markay sii dhacay bay yimaado ama suuqa kuwa ka soo yaaxa fiiriya gaw gaw gaw gaw gaw sida digaag yaxanay noocaas salaad fududa eeg oo aan lagu xakimayn rukuucda iyo sujuudda markuu saddex goor ku xelshay faqaala ninkii wuxuu yidhi waladii allihii aan ku dhaartay bacafaka ku soo saaray bilxaqi xaq xaalad ku dheehan tahay famaa uxsinu ma wanaajin karo hayrahu hayra maa ra'aytahu waxa aad aragtay wax aan ahayn ma wanaajin karo salaad aan sidaan ahayn ma aqaan ayrahu ayra maa ra'aytahu waxa aad aragtay waxaan ahayn ma samayn karo saasaan salaad u aqaana salaad kale ma aqaan facallimnii ibar rasuulka alla waxay dhaha culummadu markii koobaadu arkay inuu qalday xuu bari waayo xikmad weyna ku jirtay hilowga qofku wuxuu xaqa qaatayo cilmiga markaan rabitaan qalbiga ka jiro haddaad qofka hadda meeshaan soo tahay taad waa kaa qaldanba meeshaasaad ka qalday meeshaas wax dhahdo uusan faamin laakiin dad baahi qaba markaad u sheegto dadkule ma daran sii dayno ninkii waa soo hiloobay waxbarashuu soo hiloobay jacayl badanoo u qabaa markaasuu yidhi facalilni ibar khalaas markaasuu baray qaala nabigu wuxuu yidhi idaa qumta markaad istaagto ilaa salaati salaada u istaagto fakabir allahu akbar dheh halkaasaa salaadu ka bilaaba allahu akbar meel kale salaad wax ka horreeya ma leh wixii ka horreeya waa sheeka taa fakabir allahu akbar umaqra aqri maakii tayaasara fuudaada maxa kale jirkaaga oo min alqur'aani qur'aan markaad salaada xirato wixii kuu fuudo qur'aan ah xanafiyadu halkaasay ka qaateen oo yidhahdeen faatixa looma dirin yidhahdeen saas darteeda faatixadu maahan rugni laakiin waxaa laga yidhi xadiidka hal lasi lama qaatee xadiidka waa la dhammaystiraa xadiidkan laftirkiisa imaamu axmed wuxuu wariyey umaqra biummi lqur'aan aqri faatixada markaad faatixada akrido kadib umaqra akri maa tayasara maca marka faatixadu waa ku jirte ruwaadda gala soo gaabiya faatixada nabiga akrininka faatixada akri taas amed imaam axmed ku taale musnadkiisa uma qra biumi lqur'aani faatixada akri uma qra kadib waxaad akridaa maakii tayasara fuudaada maca kale jirkaaga min alqur'aani xaaluu ka mid yahay uma arkac rukuuc xataa tadma'ina ilaa aad xasisho raakican xaalka kii rukuucsan waa kale meeshaas ay ka qaldaneen rukuuc rukuucda ku xasi dhaqaaq jirkaa ka dhammaado xasi uma arfac soo kor noqo madaxaad kor u soo qaad xataa tactadila ilaa aad sinaato qaa'iman xaalka kadu taagan saasuu isagu سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى هو أقول قابل كمية آه نبي صحابة waxay yiraahdeen markuu ictidaalo marmara speech waa ishalmaan malaha iska tagay maanta anaga seedan yarada u sugan سمع الله لمن حمده dabi ah saas uu waa higlina saas markuu yiraahdo waa batay ah ma hanta salaad inuu soo waxay isku lugoyo salaad ma barooriga markuu cayaarayana waxa weyn hal shay qaaduma hadda waaba lagu qastaa warya meeshaasaad ka qaldalanay markay dalabdhaneedood lagu soo celinayo waddada sii socdo baa qaldan darsiga gaal hebel markuu laadi jiray saas u laadi jiray aduguna meel heblaad ka qalan waad qaldanta xaga qaldayda darsi soo ma jirto laakiin salaada maya saas ma diiniyo billaahi calaykum marka salaadii nabigaad qaaday wax dhalinyaro waddada socota waree salaadii nabiga halkaas ka qaadayla miyaad aragtay laakiin barooriga fiiri sida loogu celinayo cashar iskalaga bax markaasaa ah, qalada markaasaa halkaas lama rabay markaasaa la rabay waa lagu celin berigaa si aan loo qaldo soo ma jeed laakiin salaadda nabiga sala allahu alay slam meeshaasaad ka qalada meeshaad madaba ka qalda sidaas ee salaad man naftigaasoo dhalinyaro badan ku celida waa yar waa jiraan alxamdulilaahi dhallinyarada khayr kama dhama kuwa badanaa waxa weeyaan banooniga oqoon oo waxa weya jilbuhu u murxeen darsiga ilaahay baa ku mahadsan khayr ka dhammaanba ummadda khayrna laga weyn maa ilahay maanta laakiin kuwa naga baabaysana ilahay uga baryana inuu ilahay noo soo hanuuniyo masaajidka noogu soo shubo banoonigana ka indhatiro nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam uma arfac korkaad madaxa xataa tactadila ilaa aad sinaato qaa'iman xaalata midkii taagan uma sjud sujuud xataa tadmayna ilaa aad xasisho saajidan xaalata kii sujuudsan waa in lagu xasilaa kara sujuudi fiiri uma rfac madaxaad koru soo qaad oo fadhiisto xataa tadmayna ilaa aad xasisho jaalisan xaalata midkii fadhiya waa fadhigi udhaxeeya labada sujuudood uma sjud haddana sujuud xataa tadmayna ilaa aad xasisho saajidan xaalata kii sujuudsan uma afcal samee daalika kaas fii salaatika fii salaatika salaadaada kulliha dhammaanteed saas ku samee deganaantaas ku samee xasilkaas ku samee wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina maxamed